alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaamu abulmacaali imam اlxaramayn raxmat اllahi عalayhi almukhasis اlmunfasil waxaan ka soo baxnay caamkii kadibna waxaan bilownay oon qeyb ka soo qaadanay takhsiiskii mukhasiskana labaa loo qeybiyey almukhasis almutasil wاlmukhasis almunfasil mukhasiska mutasilkaa ah waa marka caamka iyo khaaskiisii ay hal meel ku wada xusan yihiin istatnihii mustatnihii iyo mustanaaminhigii iyo shardigii iyo mashruudkii iyo sifadii iyo mawsuufkii sifadii waxaan yidhi waxaa loola jeedaa bikhilaafi maa canaahu annuxaat sidii nuxaad ujeedaan wax khilaafsan oo waxaa maanta loo wadaa asifa markii la yidhaahdo fii baabi اlusuul nactigii waa soo gelayaa bedelna waa soo geli shardina waa soo gelaya intaasaa waxaa la isku dhahaa sifa saddexdaa waxay kamid ahaayeen almukhasisaat almutasila almukhasis lmunfasil buu musanifka halkan ku baabaystay oo qeybtii labaada ah. mukhasiska wax khasisaya caamka khasisi iyo caamkiisii baa kala baxsan caamkii uu khasisaayey iyo mukhasiskii wax khasisayey isku meel kuma xusna waa munfasil waa kala soocan yihiin saasuu ka wadaa macnaha mukhasis munfasil mukhasiska mufasilka markii culimmadu ay si waasaca uga hadlayaan waxay dhahaan waxay u qaybsamaan dhowr qaybood hadda hal qeyb uu musanifka noo sheegay kitaabkuna waa kitaab mukhtasara oo in la gaabiyo oo hadalkiisa iska gaaban yahay waaba loogu talagalayba culimmadu waxay dhahaan alxisu wa alcaqlu washarcu mukhasisaadka munfasilka wax kal caamka taksiisiya markuu mufasil yahay inuu yahay alxis tudamiru kula shayi biamri rabiha riixuu qowmi caad lagu halaagay ee ree caad lagu halaagay qowmi huud calayhi الsalaatu wassalaam nabiy llaahi huud alayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo diray wa ilaa huudin akhaahum wa ilaa caadin akhaahum huda marka nabiyullahi huud alayhi salaatu wasalaam oo qoomkii loo dirree caadahaa markii la halaagayay ilahay muxuu ka cabiray dabeeshi lagu sii daayey tudamir kula shay wax walbay baabinaysaa caam ya mase maxaa ku jira sow caam ma siiqat alcumuumka maxay ta kul kullina waxaa waa umu siyaq siyaqda cumuumka hooyadood wey waxaan la yahay wax walba maynan halaagin cirki ma baabi'in dhulki ma baabi'in buurihii sidoo kale ee wixii loo diray ee la rabay in lagu ciqaabo lagu halaago oo ree caada ayay baabisaa loo jeedaa waxaa khasisaya marka cumuumkaasi xiska indhaheenna baa noo macalina inaynan dabeeshii wax walbaba baabi'ininba wixii lagu diray baa baabi'isay baa loo wadaa oo maxaan ku ogaana ood caamka usoo khasistay alxis a ah, xawaastale maxaa niri shan bay ahayn sooma wa minhaa indhaha kamida sooma taas marka waxaa la dhaha almukhasis lmunfasil oo xis ah wey mukhasis munfasil oo caqli ah isagana jira oo caqli ahaan lagu garanayo inuu cumuumka sida loo yiri aan loola jeedin allahu khaaliqu kuli shay wax walba ilaahay waa abuuray shay baa layidhi nakiro weeyaan cumuumkaa kulligaas alagu camimay waxaana la ogyahay <clears throat> ilaahay subxaanahu wa tacaala markii shay la yidhaha wuu soo geli qul ayu shayin akbaru shahaada qul ilaah baa la yidhi marka shaygii uu soo galay wamaca dalika caqlan iyo sharcan allah subxaanahu watacaala waxaa weeyaan ma halaagsamayo kulu shayin haaliku ila ilaa wajh mukhasiska saddexaad waa midku musanifka ka hadlaayo almukhasis munfasil hadda uu baabaystay oo ah almukhasisaat fi sharci wixii sharciga lagu khasisay waxaa sharciga lagu khasisay oo munfasila ayuu hadda ka hadlaya kitaab kitaab lagu khasisay cumuum suna suna lagu khasisay wahaakada wayajuuzu waxaa banaan takhsiisu lkitaabi bilkitaabi takhsiisu lkitaab kitaab caam ah aayad qur'aan ah oo kitaab kusoo hor oo ku taalo oo caama ah in la khasiso bilkitaabi kitaab kale lagu khasiso aayad aayad lagu khasisa loo jeeda aayad caama ah, aayad kale lagu khasiso banaanta oo doonta amhiladeedana amhiladaasi walaa tunkixu lmushrikaat soo ilahay ma dhihin walaa tunkixu walaa tankixu lmushrikaat walaa tankixu almushrikaat ha guursanina mushrikaadkii waxaa soo geli dee yuhuudi baa soo geli nasaaradii baa soo geli mujuusti baa soo geli kuwii kala soo gelaya mushrik o dhan baa soo geli cumuumka marka waxaa lagu khasisay qowluhu tacaala wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum xilun lakum wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ya ida ataytumuuhuna xillu lakum ku jirtma taa ti kale ya wdacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum wdacaamukum xilu lahm wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba wlmuxsanaatu min aladiina wاlmuxsanaatu min almuminaati wاlmuxsanaatu min aladina uutuu lkitaaba min qablikum taa ujeeda intaa wey wاlmuxsanaatu min aladina uutuu lkitaaba min qablikum marka waxaana nii baneeyey almuxsanaat alcafiifaat kuwa dhowrsoon ee xorta ah ee min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwa idinka naga horreeyay ahlukitaabka ahaa hadday cafiifad tahay ahlukitaabna ay tahay waad guursan kartaan tii muminada ahayd saad u guursateen baad u guursan kartaan marka waxaa laga khasisay oo aayadda ay khasisaysaa cumuuma qowlihi tacala walaa tankixuu almushrikaat lagu diida inaad guursato tanay khasisaysaa ayb wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru soo caam ma wاlmuطalaqaat haween alla haweenkii la furo al baa ku jirta istiqraaqi oo tacmiim cumuum faa'ideynaysa ashaas haweenkaasoo dhan waxay ciddadooda tirsanayaan halaata quru ay ku tirsanayaan maxaa laga khasisay tu waxaa jirta aan ciddaba tirsanayninba idaa nakaxtum اlmuuminaat uma dalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha wax cidood ku leedihin mabalhaba haddaaba taabanin marka cumuumkii wlmuطalaqaatu yatarabasnadii bianfusi arbacati ashhurin khusuus aayaddaasa khasistay marka waa aayad aayad lagu khasisay wey aayad caama ayaa aayad kala khasisaysa waa fara badan yahay arrinta ayada wa takhsiisu اlkitaabi bisunna kitaabkii in la khasiiso cumuumkiisii bisunati sunada lagu khasiiso sunadii baa khaasa waxayna khasiisaysaa aayad qur-aan oo caam oo soo aroortay timid xurimat alaykum almayta xurimat calaykum almayta awa cumuumka almeyta sooma waa caam mayto oo dhan waana xaaraan sunadii baa timid uxilad lanaa meytataan laba meytaana noo xalaaleeyey maxay yihiin asamaku wاljaraad marka sunadan waxay khasistay cumuuma qowlihi tacala xurima calaykum almeyta tan ayay marata khasistay marka takhsiisu اlkitaabi bsuna xila lakum wاlmuxsanaatu min e, aayaddii kale maxay yaduna uxila lakum ma wara'a dalikum an tabtaquu marka laga soo sheekeeye walaa tankixu maa nakaxa abaakum xurima calaykum umahaatukum lasoo waday waxaa layidhi walmuxsanaatu markaasa waxa ii uxila lakum maa waraa wax intaa ka soo haray waa nini xalalayal ee haweena intaa lasoo sheegay waxaanayn soo caama min annisaai baa layidhi haweenkii baa laga hadlayay dayib xadiidkii baa ayadana lagu khasisay u nabiga alayh salaam uu yihi laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha walaa calaa khaalatiha intii lasoo sheegay eede iyo habareer ba ku jireen kuma jirin macdar marka cumuumka asagana waxaa khasisay xadiidkaasaa waa aayad caam ah oo xadiid lagu khasisay wey nacam ayib wa taksiisu sunnati oo la khasiso bilkitaabi kitaabka lagu khasiso maanta marka sunadii baa caam ah lafdi caam oo sunna oo soo haroray aayad baa khasistayba sida aayaddii loo khasisay cumuumkeedii oo xadiid loogu khasisay yaa cumuumu sunana khusuuskitaab ayaa khasisaysa ah, taksiisu suna baayaa la khasisaya bilkitaaba lagu khasisay mithaaluhu umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah umirtu an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalama la amray gaalada annaas ayana alcumuum annaas soo maarti ismu jinsi oo alla geli wey caam wey caamkaa marka aayad qur'aana khasistay oo ilahi subxaana wa tacala uu ka leeyahay qaatilu اladina laa yuuminuuna biاllahi wala bاlyowmi اlآkhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladina uutuu lkitaaba xataa ilaa goorma la dagaalamaya xataa yucdu ljizyata can yadihum saakiruun haayada waxay kamid tahay mukhasa waxyaa wax khasisay kamid tahay xataa yucdu ljizya ayagoo gaaloobay gaalaha oon islaamin oo xadiidkii umuurtan u qaatay xataa yashhadu oo xataa yaquulu laa ilaha ila allah ayagoo tawxiidsanin baa la daynayaa laakin jizyay bixiyeen xataa yucdu xataa yucdu ljizya an yadihum saakiruun marka haddii gaalka uu jizyada bixiyo laa ikraha fi diin ilaa ilaa diinta soogal la dhihi maayo ah, marka cumuumkii aayadda xadiidkaasi umuurtan uqatil annaas waxaa lagu khasisay aayaddan xataa yucdu ljizyata an yadihum saakiruun ayaa lagu khasisay waxaa weeye takhsiisu aلsuna bاlkitaab wa takhsiisu الsunati bsuna suno caam ah ayaa suno kale khasistay iyaduna waa fara badan tahay axaadiista nabiga alيه الsalaatu wasalaam alfaada caamka iyo alfaada kale ay u khasisayso waxaa kamid ah ma saqط الsamaء اlcushr ma saqط fi ma saqط الsamaaء alcushr caam soo ma fi ma ism mawsuul so kamid mehen cumuumka ma ay ladii asmaa mubhama marka cumuum ka hadleyna kamid aha asmaa mubhama waxaa kamid ah ism mawsuulka kamid aha marka waa fima saqat الsama wax allaalo wixii roobka lagu abuuro oo samada waraabiso oo idil alcushru toban meeloba meel ayaa waajibaya qaliilan kana o kathiiran ama wax yar ahaado ama wax badan ahaado beer ma abuuratay wixii ka soo baxa toban u qaybi meel bixi licumuumi hada xadiid xadidka waa caam samaart fima saqat الsamaau alcushr caamkaas suna xadiis kalaa khasisay laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa shan wusqi waa inay gaadhaan maaha wax kasta wixii wusqi shan a gaaro unbaa zake lagaa rabaa shan wusqi wixii ka hooseeya zake lagaama rabo marka caamkii qowluhu salى الlahu alيه wasalam fima saqat الsamaa waxaa lagu khasisay qowluhu salى الlah alay slam fi xadiid kale oo ah laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa ayaa lagu khasisay marka takhsiisu الsunati bالsuna meeqanaysanaa takhsiisu اlkitaabi bاlkitaab mithaalkiisa waan ogaanay takhsiisu اlkitaabi bالsuna takhsiisu الsunati bاlkitaab takhsiisu الsunati bالsuna afar wey wa takhsiisu الnطqi bاlqiyaas in nudqigii iyo naqligii iyo naskii lagu khasiso bilqiyaasi qiyaas asaga kuu sheegay wuxuu ku yihi wanacni waxaan oola jeednaa binudqi nudqiga qowla اllahi tacaala wa qowla rasuuli salى اllahu alيه wasalam marka wuxuu ka wadaa takhsiisu اlqur'aani wالsunati bilqiyaas haas ka wadaa qur'aan caama iyo suno caama oo lagu khasisay qiyaas lagu khasisay mithaalkiisa الzaniyة wالzani fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda meeqaa lagaraa lagu dhufanayaa aayad quraan soo maaha boqol jeedal baa lagu dhufanaya dabcan waxa weeyaan waa zaanigii hayr muxsankaa wey boqol jeedal baa lagu dhufan aayaddu azaniyatu wazani waa cumuum soo ma azaniyatu wazani fajlidu wal kul waxad min mia jeedal boqol jeedal cumuumkaas marka xor iyo addoon midna lama kala qaadin hadduu xor yahay iyo hadduu addoon yahay ayadda cumuumkeeda way soo wada gelayan marka hore sunadii baa timid cafwan aayad kalaa timid quraana waxay kasoo reebtay haweenkii bay soo reebtay haweenkii addoomaha ahaa alimaa faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maca marka addoontii cumuumka fajrjumajad waa laga soo saaray oo ayada meeqay noqotay addoontii kam meeqa conton konton khamsuun taas marka waxaa loo soo dariishan karaa taksiisu aayatin biaaya waa loo so dariishan karaa amhilo kale waan soo maray lakin hadda uma jeedno waxaan ujeednaa markii addoontii lasoo reebay binasi aaya lagu soo reebay awey addoonkii addoonkuna asaga waxaa weeyaan qiyaasan can ilama addoontaa looga qiyaas qaatay markaas wuxuu noqonayaa xaddiisa meeqa hamsuuna jilda hamsuuna jilda noqonaya marka waa taksiisu alaaya bilqiyaas taksiis aayati biqiyaas taksiisu sunati bilqiyaas ayaduna albikru bilbikri jildu miati wa taqriibu caam jildu miati wa taqribu caam haddii mid bikaara mid bikaara ay isku dhacaan zina ku dhacaan waa boqol jeedal xadiki aayadii baa ila sheegtay xadidkan waa sheegaya isla xadiidka asaga laftirkiisa ma waxaad leedahay addoontii waa nisf maca almuxsanaat addoonkiina yuqaasu maada calى اlama unbaa loo qiyaasanaya marka waa taksiis sunati biاlqiyaas taksiis sunati biاlqiyaas iyo taksiis sunati qur'aani biاlqiyaas labadaas halkaas ku sheegay nacam ayb wanacni binutqi marka halka wuxuu ku yiri wayajuuzu taksiisu اlkitaabi bاlkitaabi kitaab iyo kitaab lagu khasiiso banaan wtaksiis اkitaabi bsuna kitaabkii in caamkiisi suna lagu khasiiso wtaksiis sunati bاlkitaab in sunadii oo caama bilkitaabi kitaab lagu khasiiso wataksiis sunati bsuna suno caama oo xadii caam adii caam xadii khaasa xadii lagu khasisay wa taksiis nudqi bilqiyaas naskii ama qur'aankaha ama xadiidkaha in qiyaas lagu khasiso oo hadduu aayad tahayna aayad qur'aan oo caama azaniyatu oo kale waxaa loo qiyaas qaatay laga soo khasisay marka hore eh, adoontii adoontiina waxaa laga qiyaas qaatay eh, adoonkii baa laga qiyaas qaatay wanacni binudqi kadalika xadidki albikru bilbakri wanacni binudqi qwl lahi qowla allahi tacala wa qowla rasuuli baan ujeednaa bu ku leyahay nudqiga nacam almujmal wlmubayan almujmal wlmubayan laba wuxuu galaa karna nooc kale oo kamida dalaalat alfaad dalaalat alfaad min xayu alwuduuxi walkhafa lafdiga naska ee qur'aanka ama xadiidka ah marka laga hadlaayo muuqashadiisa iyo qarsoonidiisa sida uu lafdigan u cadyahay iyo sida uuna u cadayn marka laga hadlaayo ayaa waxaa imaanaysa alfaad la yidhaahdo annasu walظaahiru walmuawalu walmujmalu walmubayanu baa imaan inta waxaa laga hadlayaa lafdigan lagu hadlaya qur-aanka ama xadiiska aan ugu tegayno ma wax iska cadba ma eh ma laba macnuu tusaaya laba macno haduu tusaaya mid maa daahir oo muuqda oo raajixa midna ma marjuuxba kaa muuqda maxaa la dhahaa daahir kamid ka marjuuxa ka muawal baa la dhihi nacam mujmal baa jira isaganoo laba macno oon kala sarayninba oo mid midka kale ka raajixsan uu jiri mujmal baa la dhihi midka mujmalka wuxuu ubaahan bayaan ba u baahan mubayin baa soo baxay meeqa marka halka ka soo baxday yani aqsaamu dalaalaat alalfaadi min xayu lwuduuxi walkhafa marka laga hadlayo alfaada qur-aanka iyo sunada alfaadooda dalaalada ay kutusayaan xagga cadida iyo qarsoonida marka laga hadlayo meeqaan uqaybinay kow annas soo ma waa midka u sareey wey laba ahaahir ee ku xiga laba macno ayuu tusaya lakin mid baa raajixa naskii bu u dhow yahay ka kasoo horjeeda daahirkana maxaa la dhihi muawal waxaa jira isaguna mujmal daahirka waxaan ihi laba macnuu tusaaya mid baa daahir koreeya midna waa hooseeya ma ahe mid kale labadiisa waa siman yihiin ilaa daliil loo helo waa siman yihiin maxaa la dhihi mujmal mujmal marka haddii labadii lafdi ay sinaadeen maxaan u baahanay mubayan ah, wax tabyiini o caddeena ubaahanay meeqay noqdeen marka shan yaa kuso celin kara ko waxaa kasoo bilowdaan min xayu alquwa xagga quwada kaso bila xooga aha annas aldaahir daahir maxaa kuxiga israaci saad u fahamto almuawal e almujmal almumayis almubayin mubayin almubayin baad dheheysaa ka wax cadaynaya marka qaarkoodna waxaad leedahay almubayan oo kii maaratay la cadeeyey dayib oo mujmalka laftirkiisa suu mujmal u yahay ayaa la cadayni marka mid iska cad oo sidiisaba u cadaa iyo mid la cadeeyey labadaba way noqdaan mubayinka marka laga hadlayo mid soo marinba ijmaal iyo mid la cadeeyey shantaasaa marka waxay u qaybsamayaan dalaalaat اlalfaadi min xayثu اlwuduuxi wاlkhafaa halkaa marka wuxuu ka bilaabay musanifka raximah اllahu tacaala almujmal wاlmujmalu mujmal waxaa la yihahdaa bu ku yihi maa shay iftaqara u baahday oo yaftaqiru u baahan ila lbayaani cadayn u baahan in la cadeeyo u baahan yahy haddaan la helin wax cadeeya halkaa umuu taagnanaya mid midka kale laga rajixi karana ma jirto haddaan wax cadayna haysaninba tacriifka gaaban buu musanifka raximah اllahu tacala ku tacriifiyey tacriif kalaa jira oo ka waadixsan maa laa yufhamu minhu cinda aliطlaaqi macnan maa laa yufhamu minhu cinda aliطlaaqi macnan mujmal waxaa la yidhahdaa maa shay laa yufhamu minhu aan xaggiisa waxba laga fahmi karin cinda aliطlaaqi markii saa laskaga sii daayo macnan wax macnaa laga fahmay male macno gaarood ka fahmi ood dhihi karta kana loola jeedaa ma laha ilaa la helo wax kala cadeeya amhiladiisa mujmalka waxaa a culimadu waxay ka hadlaan ilaa dhowr sababood baa keena ijmaalka ama dhowr shay buu ku imaadaa ishtiraak bayna lafdayn wa akthar laba lafdiye ka badan baa waxay ku wadaagaan hal macna markaad tiraad marka alcayn haya sheekh h alcayn haye ayn alcayn aynawe tan haye sheekhaas sheekhaas jimcsanayo cajis baa qabtay roobkii iyo barwaaqadii iyo qabowga ah, ayb haddoo kale in wax la xifdiyaa la rabaa si fiican waa loo akhristo haye alcayn ko cayn albaasira aha wa cayn almaa aljaariya aha wa cayn aljaasa aljaasuusa ha wa cayn aldahab walcayn akh akh alqayn akh alqayn a kii qoynka walala hayeen cayn iyo qoyn sooma cayn waxmaale sooma ka intaba cayn waa la yihahda dayib lafdu cayn baa soo arortay marka intaasoo macnuu tusayaa mushtarag wey mid walbaba si siman buu uleeyahy macnaan uleeyahy ilaa la helo marka mubayin la helo wax caddeeya lama dhaqaajin karo marka waxyaalaha marka keena ijmaalka keena waxaa kamid a ishtiraaku lafdi wa taraadufihi akthara min macnan in lafdigu ay ku wadaagaan oo isku mid ka noqdaan aktar min macno waxaa kamida alquru baa kamida almudalaqaatu yatarabasna bi anfusihina halaathata quru ayb qur'igii marka aimadi way kala tageen fuqahadii way kala tageen qaarkood waxay dheheen gabadhu waxay ku cudu tiirsanaysaa bilxayd quriga xayd baa loola jeedaay saddex xayd waa ina gadaal iska marayso kuwana waxay dheheen maee duhriga iyo quriga waxa looga jeeda duhriga loo wadaa labadoodaas mid walba aayadda hadduu soo daliishado waxba kala qaadi maayaan waxay kala qaadayan male lanna quri xaydla waa loo isticmaalaa duhrina waa loo isticmaalaa waa in marka daliil khaarij lisla aado oo caddeeya waxaa loola jeeda qur'igan maanta daci salaata ayaama aqra'iki nabiga alay slam gabadhii mustaxaadada ahayd muxuu ku yidhi daci salaata ayaama aqra'iki a maalmihii salaada waxaa laga tagaa duhriga mise xaydka laga tagaa xaydka sooma daci salaata ka tag ayaama aqra'iki maalmihii maxaan dhahayna marka ayaamu xaydiki marka xayd in loola jeedo quriga xadiidkaasa marka tusi duhrina waa la dhahaa xaydna waa la dhahaa macnaa luqa carabiya waa iskaga mid laakin waxay u baahan tahay lafdiga mujmalkaa ee maa laa yufham minhu min cinda aliطlaaqi macnan gaaraan tusaynin wax kala saaray u baahan tahay asbaabta keenta waxaa kamid a atarkiib laba lafdi oo issaaran oo macnahaasna loo isticmaali karo macnahana loo isticmaali karo o yacfu aladii biyadihi ilaa an yacfuuna oo yacfu aladii biyadihi ilaa an yacfuunadaa haweenka wey islaantu way cafin kartaa meherkeedii lakin waa lasku maxay tahay ow yacfu aladii biyadihi cuqdatu nikaax midka cuqdatu nikaax gacanta ku haya waxaa la yihi waa zawjkii lianna almara taxta cismati zawj haweeneeda waxay ku jirtaa ninkeeda cismadiisa meeh waa werigii gabadha meheriyey ee weriga u ahaa ayaa biyadihi cuqdatu nikaax isaga la-aantii gabadha la meherin karo halkaasa lagu kala booday waa weligii iyo waa zawjkii tarkiibkaasaa keenay lafdigaas murakabka jumladaas waxyaalaha keen waxaa kamid a alfaada keenta tashriifka kamid a hadda mukhtaar oo kale mukhtaar ya mukhtaar ma ism faacil ba mise waa ism mafcuul ya ism faacil ma mukhtar mise waa ism mafcuul ya mukhtaar la meeshad man mukhtaar ya ism faacil iyo ism ism mafcuul ya aladi waqaca minhu اlاkhtiyaar haddaad tirahdo midku ikhtiyaarka xaggiisa ka dhacay waa ism faacil sooma aladi waqaca اlاkhtiyaaru calayhi muxuu noqon ism mafcuul labada wuu noqon karaa marka tasriifkaasa wuxuu keenay in lafdigii uu labada macnoba waxaa kamida bacd xuruufta qaarkood oo ayaguna akthara min macnan faa'iideeya hadda xarfulwaaw oo kale caadifo way noqotaa istinaaf way noqotaa maciyo way noqotaa alfaada ayadahe xarafka keligii uu faa'iideynaya khilaafka ay isku khilaafeen ba waxay saameyn ku yeelanaysaa fahmu nusuus fahmu qur'aani wasuna wاraasikuuna fi اlcilmi ya wma yaclamu tawiilahu ila اllah wاraasikuuna fi اlcilmi taana la isku hayaa mutashaabiha waxaan alle ahayn oo garan kara ma laha wاraasikuuna fi اlcilmi baa li marka wowdaas ma caadifa mise waa istinaafiya haddii la yihahdo waa caadimo waxay noqoni wama yaclamu tawiil ila allah waraasiqun iyo waraasiqunta ilahay iyo raasiqunta unbaa garan kara mutashaabih way markaa caadimo ka dhigato war ma ahee ilahay keligii unbaa garanaya istifhaam mxuu ahaa mutashaabiha ilahay unbaa garanaya keligii walidalika soo arorta xadidka caaisha radi allahu an nabig alay slam inuu yihi haddaa aragto kuwa dhex gelaya mutashaabih fa ulaika aladina samahum allah faxdarhum ka fogow wama yaclamu tawiil ila allah wاraasikhuuna waa jumlo mustanifo hadda bilaabanayso dowrka ay culamada qaadanayaan markuu imaado mutashaabih yaa lagu sheegay sharafta badan oo ah cilmiga in ilahay loo celiyo wاraasikhuuna fi lcilmi yaquluuna amana gacmay taagayan amana bi kullu cindi rabbina mutashaabi iyo muxkam labada bila xaggiis bay ka hadeen ayagu ma garanayaan masoo arti waxaa keenay wowdaasaa keentay waltakun minkum umatun yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna بالمعروف ولتكن منكم mintaas ma تبعيdية mise waa جiنسية ولتكن hal helo minكم ee min bعضiكم قاarkiin haddii la yihaahdo dعوة ilى الأمر بمعروف ونهي عن المنكر waa فرض كفاaية wadaad haddii la helo dhawaaqay oo inaga qaaday oo masaajid ka istaagay oo dadka wacdiyay hadii la helo inteena kale samcan وaطاc waan iska dhegeysanayna fardo kifaaya wuu naga qaaday lanna minta tabciidiya wey maahe waa jinsiya kaama dhacday waay kaama dhacday waltakun minkum min jinsikum ayuha lmuslimuun muslimiin ba haddaad tihiin muminiin minkum soo gelaysaan halinaga helo dad amarka macruuf dadka fara munkarkana reeba waa caam jinsi waay tanaa lagu kala dhaqaaqay dacwada waa waa fardu cayn iyo waa fardu kifaaya khilaafka culummada isku qabteen xarafkaasaa keenay mintaa keenay waayriha iyo alfaada wixii lamid ah waxyaalaha wlmujml muftaqara ila bayaan w ubaa in la cadeeyo ubaha nas kale oo cadeeyo la helo ayuu ubaahanaya ayb wlbayaanu bayaan marka maxaa la yihahda haddii lagu yidhi mujmalku bayaan buu u ikhraaju shayi shay in la saaraa la yihahdaa min xayizi lishkaali ishkaal iyo garawaa xaalkiis iyo arrimihiisa in laga saaro xayiz manaa xaalahu wey wa shanuhu shaniga ishkaalka iyo qarinta iyo garashawowa xaaladiisa in laga saaro ilaa xayizi tajali muuqasho iyo daahir noqosho iyo muuqaal xaalkiisna loo loo saaro ilaa xayizi tajali intii laga saaro ishkaalkii ku jiray meeshan warcayntan maxaa laga wadaa war maxaa laga wadaa lalahaa in loo saaro deena ilaa xayizi tajali ilaa xaalat atajali wاduhuuri wاlwudux muuqeyn muuqaal iyo cadayn in loo saaro la muujiyo nas kale iyo adilo kale iyo wax kale inti la adeegsado mujmalkiiba halkaa kaaga bilaabay waa ka baxay wuxuu keenay marka dalaalo kale oo min dalaalaati alfaad kamida xagga wuduuxa kii u sareeyo ah annas wuxuu ka yidhi wnasu nas maa yiladii waa midka laa yaxtamilu aan ka suuroobayn ilaa macna waaxidan hal macna waxaanuna ka suurooba male macno keliya maku rumoobi ama saa laga wadaayo ama agga laga wadaayo maba dhici kartaba halkaa macnuu ku cadiya nin walba ku garanaya ah. wa qiila waxaa la yihi tacriif kal u keenay qiil haddaad maqasho kaa hora raajixa ka dambana waa marjuux qiil qiil baa balwiiliba waqiila waxaa la yihi ma tawiiluhu ma iyo ladiibaa nas la dhahaa shayga tawiiluhu ay tafsiiruhu fasirkiisu tanziiluhu dejintiisa ay tahay bimujaradi nuzuulihi tadhar macnaahu dejinta la dejiyey meeshaa la dhigay ayay macnihiisa daahiraya ma tawiiluhu tafsiirkiisa waxa uu yahay tanziiluhu dejintiisa wadcuhu fi huna in meesha la dejiyo la sheego lagu qoray ayaa macnihiisaba ku cadaanaya tanziiluhu tawiiluhu tanziiluhu labada tacriif u musanifka keen raximah llahu taala tacriifka laakiin mashhuurka waxaa weeyaan nas waxaa la yihahdaa ma yufiidu binafsihi min gayri ixtimaal huwa ma yufiidu binafsihi min gayri ixtimaal waxa naftiisa kufaa'ideynaya isagoon keyrkii iyo macno kaliya raadsanin ayuu kutusi min gayri ixtimaal wax kaloo ixtimaal oo ka suuragal kale oo ka suuroobi kartana ma lahao ama waxaa laga wadaa lama dhihi karo haddii hadda la yidhaahdo liladiina yuuluuna min nisaai tarabusu arbacati ashhurin tarabusu arbacata ashhur meeqay sugayaan kuwa haweenkooda ka dhaartay arbacata ashhur afar bilood baa layidhi tarabusu arba arbacata ashhur ma wax hadda oo qarsoodaa ku jirta ma laga yaaba qof inuu dhama dhici karta afar bilood baa la layidhi waxaa dhici karta saddex bilood iyo bar inay tahay yaa dhici karta afartaa bilood toban in lagu daraa dhici karta ixtimaal kale male tilka casharatun kaamila qofkii mutamatic ahaa ee waaye wuxuu gowraco maxaa layihi halaathatu fi lxaji wasabcatu idaa rajactu tilka casharatun intii casharo layidhaha kaamil lagu soo adkeeyey marka wax ixtimaalahoo kale oo suuroobi karo ama tobankaas sagaal ay tahay ama kow iyo toban tahay ma dhihi kartid iska waadixo cad wey nacam nas baa la yihahdaa ma yufiidu binafsihi min gayri ixtimaal xukunkiisa haddii nas aayad nas uu imaado lafdi cad oo sidaas hadduu imaado xukunkiisa muxuu yahay waa in lagu camafalaadi yajibu an yucmala bihi waan yushaara ilayhi walaa yajuuzu tarkuhu ilaa binaskin nas sidiisaba waxaa laga tegi karaa oo looga tegi karaa nask hadduu imaado aayad baa naskday xadiid baa naskday naska waa looga tegi karaa laakiin si kale looga tegi karta male xukmu nasi maxaa nidhi an yusaara ilayhi walaa yutrak ilaa ilaa binask lagama tegi karo in naskh aayad uu naskda mooyeen waan arki doona baabu naskna ayb whuwa nasku whuwa nasku mushtaqu waxaa laga soo qaatay min manasati اlcaruusi midda arooska ah manasadeeda kursiga wahuwa lkursiyu kursiga ku fadhido gabar aroos oo dharkii arooska loo xidhay oo kursi gaara ku fadhido dadka kale meele garan waaye a way muuqataa marka xaggan waa ishtiqaaqa xagga lafdiga luqawiga ah bimacna duhuur ayuu faa'iideeyaa nasku ee hadda waxa weeyaan macnihii isilaaxiga ma ah naam alظaahiru wاlmuawal halka wuxuu ka galay musanifka raximah اllahu shantii shay aan sheegnay qaar kamida waan soo ogaana naski waan soo ogaana mujmalki iyo bayaankii alظaahiru daahir iyo wlmuawalu midkii la awilay muawal daahirkii oo la awilay oo macnihii marjuuxaha lagu fasiray daahir waxaa la yidhaahdaa musanifka wuxuu ku ley wadaahiru maxtamalu maxtamala amrayni wax laba amar ay ka suurowdo laba macno ayuu ka suuroobaya axadumaa labadaa macno midkoodna adharu wuxuu ka daahirsayo o ka muuqashay badan yahay min alaakhari midka kale macnaha oga dhowya ah, daahir baa la yihahdaa wa yuawalu daahiru daahirkii waa la awili bidaliili daliil baana lagu awili daahirkii inti manihii daahirka kuu muuqday laga qaadaya manihii marjuuxaha baa la qaadani laakin bidaliili daliil buu manihi marjuuxa maanta wataa wayusama deena waxaa lagu magacaabi marjuuxi aldaahiru bidaliil buu isku bedeli kii daahirka noqday bidaliili buu daahir ku noqday markuu marka hore uu muawil ahaa oo marjuux ahaa oo laga xoog badnaa daliil buu yeeshay markaasuu deena daahirka ka kormaray aلظaahiru bاdaliil ayuu noqday halkan marka musanifka eh, tacriifkii daahirka maxtamala amrayni ayuu ku yiri axaduhumaa adhar min alaakhar meesha horta amraynadaasi laazima laba amar saddex amar buu noqon karaa aan soo maray cayn meeqaan uqaybinay intaasuu noqday معنyين وأكثر ولذلك wxay لeyiin mxتmل معنyين فأكثر هuوa في أxadiha أظهر من الآkhر wax laba macnaya ka badan kutusaya oo midkood uu laakiin kkale ka muuqasho badan yahay ka mujml bu ahaa caynta kusoo maray ظaahirka marka laga hadlayo laba macnaya ka badan oo midkood uu muuqasho badan yahay koreeyo mid baa sareeya oo macnaha uu aad ugu muuqdaa ka kalena waxa weeyaan og waa qarsoon yahay kaa qarsoon marka muawil baa la yihahda lama aadayo hadda ilaa la helo daliil ظaahirkii intuu kaa sarfiyo macnihii inuu raajix ka dhigo daahirkaasaa la qabanaya xukunkiisa culamada waxay dhahaan an yusaara an yusaar ilaa macnaahu aldaahir macnihiisa daahirkaa in la qaato lagu camal falo mana banaano in laga tago daahirka ila bitawiil daahirka lagama tegi karo macnihii daahirkaa in la helo tawiil la helo mooy daliil tawiilka waxaa loola jeedaa daliil kaa sarfinayo macnaha kuu muuqday kuu muuqday ee dihnigaada iyo fahamkaada u degdegay daliil kaa sarfiya oo macnaha marjuuxa tusaaya in loo jeedo macnaha marjuuxa in loo jeedo tusaaya daahirka oo kale mithaalkiisa alwuduu min laxmi alibil hadda alwuduu min laxmi alibil hilibka geelo laga weysaysto waxaa soo aroray xadiid tawada-u min laxmi alibil ka weysaysta haddii wuduu la yidhaahdo in loola jeedo annadaafa iyo in loola jeedo weysada sharciga kee daahira ya daahirku waa weysada marka macnaha daahir hadduu imaado macnaha kasoo horjeeda marjuuxa ahee laga xoog badan yahay dihniga iyo fahamka udhusoo degdegayna aadi maysid ilaa daliil la helo marka waxaa leeay tawadau ka weysaysta weysada cadigeed xubnaha la dhaqaya cadiga sharcigeed taasaa lagu xumbaaraya mithaalka daahirka amhiladiisi ka mid ayib wadaahiru maxtamala amrayni axaduhuma adhar min alaakhir wayuawalu daahiru bidaliil lafdigan kalena de waxaa weya waa waa muawlki wmuawldaas halkaa waxaa ka bilaabanaya cinwaanka musanifka aldaahir walmuawal buu ku yidhi almuawal baa ka bilaaban xamlu lafdi cala almacna almarjuux ah, maxaa la dhahaa muawal maxaa la yihahdaa xamlu lafdi cala almacna almarjuux macnihii marjuux ahaa ee fahamka una u degdegaynin inaad ku xumbaarto macnaha aada lafdiga ku xumbaarto kaasa waxaa la dhahaa muawal baa la yihahdaa ah. mm hadda qowluhu subxaanahu watacaala fi maryama maryama alayh الsalaam inii nadartu liraxmaani sawma muxuu ku dhacaya marka u horeysaba sowmantaas sowm baan ku nadray markay tiri maxaa diinigaada usoo degdegaya ma imsaagii afaysashadii hadalka laga joogayeyba ma soonkii sharcigahaaba kee looga jeeda soomkii sharcigaha soom baan ku nadr hadaa tiraado waxaa un lagu fahmi hay ofi binadrika baan ku dhehayna oo cuntaha cunin oo ha cabin baan ku dhehayna soomka sharcigaha macnihii daahirka ahaa ee muuqday maanta waa la awilay daliil baa awilay macnihii marjuuxahaa baa loo jeedaa in loo jeedana waxaa tusay daliil kalaa tusay falan ukalima alyawma insiyan bay tiri marka halkaasa waxaan ogaanay macnihii daahirka inaan loo jeedin maxaa loo jeedaa macnihii ma awelkaa baa loo jeedaa marjuuxa baa loo jeedaa bidaliil ayuu helay daliilka asaga ah markaas wuxuu noqday sowmantii waxaa loola jeedaa alimsaak min alkalaam markaasu wuxuu noqday alaahiru bidaliil alaahiru marjuuxi ba wuxuu noqday alaahiru bidaliil buu noqday markuu marjuuxaha kadib naam wa waxaa lagu magacaabayaa alaahiru daahir baa lagu magacaabi bidaliili daliilka ee heshay oo helay daraaddeed ayaa daahir lagu magacaabaya ah, marka lafdigan daahirka sidiisaba haddii aan la helin wax kaleo daliiloo awila daahirkiisa baa lagu soconaya lakin haddii daliil loo helo la qaateena waa laga leexanaya hadda xadiidkii nabiga alay slam y laa riba fi nasi laa riba fi nasi waa mxuu maxsuur ku yahay ribadu sideedaba inay nasiya bisa tahay oo riba lfadli ayna jirinba saasa laga fahmay sooma macnaha dhahirka waa saas marka macnihii daahirkahaa waxaa awilay oo leexiyey inaan loola jeedin waa la awilay tawiil barta ku dhacay tawiilka muxuu yahay laa riba fi nasiya haaliban baadihi ha sida haalibkaa carabta waxay isticmaali jirtay ee qur-aanku ka hadlay waa riba nasiya waa riba anasiya dayn baa lasi siini kadib waktigii markii la gaara waxaa loo leeyahaye xoolahayga isii ama ii ziyaadi riba nasiya marka laa riba ilaa fi nasiya nabiga wuxuu ka hadlayay haalibku ka hadlayay ee ma aha macnaheedu maxsuur waxay ribada ku tahay ku kooban tahay riba nasiyada ayb haaliban taa aad tidhi tawiilkaasi daliil bu ubahanya ken daliil markaasa waxa le xadid abi saciid alkhudri fi saxiixayn aldahabu bidahab walfidatu bilfida walburu bilburi washaciiru bishaciir watamru bitamri wamilxu bilmilxi riban ilaa haan mithlan bimilin somaartid mithlan bimilin mithlan bimilin manaa waxay ka hadlaysaa ribaa fadli bay meesha waxay ka saaraysa cafwan sawaan bisawa sawaan bisawa ribaa fadli meesha ka saartay ribaafadlina waxaa saartay mila bimilin ribaafadlina waxaa saartay mila bimilin baa saartay ribanasyana waxaa saaray haan wa haan labada marka xadidku waa caddeey marka halkaas waxaan ku ogaanay nacam laa riba ilaa fi nasiya daahirka noo soo degdegay ee niri ribadu nasiya unbay noqotaayo haddii intii wax la kala daysado ay wixii isagaa lagu kala baxo majliska lagu kala tago majliska hadii lagu kala tago unbay ribadu soo geliya haddii la kala badiyo laakiin lasa siiyo waxba dhibaato mala ka dhalanayd markaasa waxaa warlaa ribaadaasi haalib baa loola jeedaa dayib waad awisha tawiilka daliil ukeen daliilka xadiidkan wey marka xadiidka marka wuxuu keenay macnihii marjuuxa inuu raajix isku bedelo oo la yidhaahdo aldaahiru bidaliil xadiid kale aljaaru axaqu bisaqabihi aljaaru axaqu bisaqabihi daahir soo ma muxuu daahir ku yahay daahirkiisa muxuu yahy aljaaru axaqu bisaqabihi ya shufcadu inay ku inay gashay jiiraanka somat aljaar lmulaasiq deriskaada inuu ku shufcayn karo ayaa xadiidka laga fahmay daahirka waa daahirka marka looma jeedo maanta waa laga tegayaa asal waxay ahayd an yusaara ila daahir walaa yutrak ila bitawiil soomeen tawiil waxaanen tawiilkeen markaasa waxa le tawiilka waxaa weeyaan aljaarkan maanta ashariik baa loola jeedaa deriska dhinka shariga kulaha ayaa la dhahaa jaar waa la dhahaa dayib tawiilkaas wuxuu u bahan yahay daliil buu u bahan yahay markaasa waxaa leedaha qowluhu sala allahu aleyh wasalam faida waqacat alxuduud wa surfat الطرق falaa shufcata fiih ida waqacat اlxuduud gurigan iyo gurigan xuduud ma kala leeyihin ha way kala leeyihin wasurifat duruq wada ma kala leeyihin ha falaa shufcata marka jiiraan isma shufcayn karo marka xadiidkaasi qadaa rasul sal slam ashufcata biljaaridaasi waxaa lagu xumbaaray ama aljaaru xaqu bisaqabihi jaarkii mulaasiqa kula deganaa ee shariiga baa loola jeeda xadiidkaasaana daahiriyey oo muujiyey oo caddeeyey nacam alafcaal afcaashii buu kusaabsan yahay kan waa nooc kale waxaan ka soo hadlaynay dalaalaat lalfaad qur-aankii waa lafdi xadiidkii waa lafdi uu badan yahy alfaad buu badan yahay xadidka rasuulka alayh isalaatu wasalaam muxuu ahaa aqwaalun wa afcaalun wa taqriir soo mahen dayib taqriirka waa inoo imaan doonaa iyo akhbaartii inoo imaan doonaaye hadda aqwaashii waan ka soo hadalay dalaalaat lalfaad lafdiga muxuu kutusaya waa inaad fahamto ma caam buu kutusi ma khaas buu kutusi ma mudlaq buu kutusi ma muqeyd buu kutusi ma nas baa waadixa madaahir baa u baahan daliil aan u baahnayn mawil daliil u baahan ba ma mujmal baa macnahiisu laba macno oo siman iyo waan soo maray alfaad bay ku saabsanaayeen afcaal baa maanta timid ficilka nabiga alayh الsalaatu wasalaam dalaalada u kutusi maxay ti muxuu kutusi nabiga ficilkiisa facala rasul la sal ly slam nabigaa sameeyey waxaas nabiga waxaa sameeyey sala allahu alيh ali wasalam maxaa ay kutusaysaa hadda dalaalaat afcaal baa gashay ficlu saaxibi الshariicati shareecada midka uu saaxiibkaa ficilkiisa man huwa saaxib shariica arasuul sala allahu aleyh waali wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam ficilkiisu laa yakhluu kama baxayo ima an yakuuna inuu yahay calaa wajhi lqurba waxa uu nabigu sameeyey cibaado iyo dhowaansho iyo daaca daaca inuu u sameeyey aw gayri dalika ama mid aan daaco iyo qurba loo sameynin labadaa u kala qaad waa taqsiim awali uma taqsiim thani baa imaan doona qaybinta koobaad horta ficilka nabiga alay slam waan fiirinayna ma daaco iyo cibaado iyo qurbu uu u sameeyey mise cibaado iyo daaco iyo qurba uma samayn labadaa u kala qaad fain dala hadduu ku tuso adaliilu daliilku fain dala aw gayri dalik fain dala daliil calى الاkhtisaasi bihi yuxmalu calى الاkhtisaas waxuu hadda qaybinayo waxaa weeyaan qurbadi qurbadii buu qeybiyey markuu marka hore kuu qeybiyey ficilka nabiga alayه الsalaam calى wajhi اqurba wa طaaca inuu cibaado iyo daaco uu yahay iyo inuunan ahayn uqibi waxaad u imaataa inuu yahay inuu daaco iyo cibaado u sameeyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam ah, iyo inuu maaratay cibaado u sameeyan labadaasu kala qadaya markaas wuxuu ku yihi fain dalla hadduu ku tusiyo ficilka nabiga alayh salaam cala alikhtisaasi bihi ina asaga khaas ku tahay wuxuu sameynayo yuxmalu waxaa lagu xumbaaraya cala alikhtisaasi khaas baa lagu xumbaari wain lam yadulla haduuna kutusinin khaas hadduuna kutusinina laa yakhtasu bihi nabiga khaas kuma noqonaysao asalku waa inay caam ay tahay ficilka nabiga liana allaha tacaala ilaah yaquulu wuxuu leeyahy laqad kaana lakum waxaa iniin sugnaaday fi rasuuliillah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam uswatun ay qudwatun dayasho xasanatun wanaagsan ku dayada wey fa yuxmalu cala alwujuubi cinda bacdi asxaabina halkaa marka wuxuu ku leeyahay ficilka nabiga caleyh salaatu wasalaam uu sameeyey waxaa loo kala qaadaya marka hore daaco iyo qurbo iyo waxaan daaco ahayn baa loo kala qaaday markaasa haddana waxaa loo kala qaadaya wuxuu nabigu sameeyey alayh salaam wax khaasasaa ku ahba oo khusuusiyadiisana la helay mise khaasasaa kuma aha haddii la helo waxaan inuu khaasaa ku yahay ficilkan uu sameeyey khusuuskuna asal ma ah asal waxaa weeye afcaasha nabiga alayh salaatu wasalaam lahu weli ummatii wey asagaiyo ummadiisaba waa u taallaa asalka waa saas walidaalika qof hadduu hadda uu soo deliishado nabiga ficilkiisa alayh salaatu wasalaam ma dhihi kartid nabiga khaas ku ahaa inuu nabiga khaas ku ahaa baa laga yaaba ma dhihi kartid lannahu asalka waxay ahayd wamaa ataakum rasuulu fakhuduuh asalka wuxuu aha laqad kaana lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana asalka wuxuu aha wain tutiicuuhu tahtaduu asalka wuxuu aha wa atiicu llah wa atiicu alrasuul asalku waa daaco iyo deesho iyo nabiga la raaco taas asaleed laakiin hadduu khilaafulasl qof la yimaado oo u ku yidhaahdo haadaa khaasun linabiyi sala allahu aleyh wasalam wax buu nabiga samey wax waa khaas fuqahada markay iskhilaafayaan iyo masalada waa khaas nabiga khaas ku tahay markaas waxaa laleeyahay anta khaalafta alasla asalkii baad khilaaftay asalkii baad khilaaftay oo waxaa sheegtay cadam اlasli wax khilaafaya asalka wax khilaafaya sheegtay ken daliil اlkhusuusiya inuu khaas ku ahaa nabiga alayه الsalaam ken baa laleeyahy soo maarti mudaciga iyo mudacaleyga kee caddeyn laga rabaa ya sheekh mudaciga ma laga rabaa mise mudacaleyga caddeyn laga rabaa waa isku khilafsanta qaar baa mudacaleyga hoos ka leh ya mudaciga laga rabaa bayano sooma dayib haddii mudaciga maxaa bayano laga rabaa bali sheeg لأنه جاء على خلاف الأصل أصل qofka muslimka waa beri isagoo beria oo nadiifa o waxba lagu lahayn buu dhashay sooma ilaa ay xataa tahbut idaanatuhu ilaa ay caddaato in asaga wax lagu soo oogo wax lagu caddeeyo waa beri asalku waa saas khilaafulasl baad la timi soo maaha caddaynkeen ma dhihi karti ani caddayn ha weydiin asaga caddayn weydii war asaga ku fadhiyaaye adaa wax la yimid xaajo ugba la yimide xaajada ugbigaad la timid keen cadaynteeda keen baa laleehy soo maarti kanna waa sidaas oo kale nabi maxamed waa lasoo diray balliq maa unzila ilayka min rabbika la yidhi dadka gaarsii markaasaa waxaa tihi nabiga khaas ku ahayd soo maarti warkeen baa lagu leehay daliil khusuusiya saas lagu leehay haddii marka khaas la helo ficilkii nabiga marka khaas buu noqday sida alwisaal xiriirinta soonka la xiriirinayo soo khaas nabiga kuma ahayn markay dheheen inaka tuwasil muxuu yidhi in lastu kahayaatikum idinkoo kale miyi waxaan ogaanay marka inay khaas ku tahay nabig sala alla alay slam sida zawaajuhu akthara min arbac afar haween ka badan buu gursaday ina axlalnaa laka baa lihi waan ku xalaalaynay soo maarti khaas bay ku tahy waxaa soo iyadana khaas ku ah azawaaj annikaaxu bilhiba gabar baa nabiga utimid calayh salaatu wasalaam wahabtu nafsii ilayka ya rasuul allah adaa nafteeda nafteeda kuu hibeeyey in wahabad nafsahaa linnabi khaas khaalisatan laka baa layidhi min duuni muminiin arrimahaas marka ficilkaas nabiga alayh salaam haddii la helo wax khasisaayo marka waa dheena lama heli sooma caamkaa lagu wadaayo liqowlihi tacala buu ku yidhi laqad kaana lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana fayuxmalu waxaa lagu xumbaaraya cala alwujuubi cinda bacdi asxaabina wa min asxaabina man qaala yuxmalu cala nabi wa minhum man qaala yutawaqafu fii haddaba ficilka nabiga calayh salaam markaan nidhahna waa caam inagana waa nalaga rabaa ficilkii nabiga mawaajib baa lagu xumbaari ma waxaa lagu xumbaarayaa suna ma waxaa lagu xumbaarayaa ibaaxa lagu xumbaaraya kaana caisha waxay ley ida dakala beyta ida dakhala alahli tasawaka nabiga alayh salam waa rumayn jir markuu gurigiisa imaado ninka markuu gurigiisa imaanayo inuu rumaydo rumay la soo baxo mawaajib bay ku tahay mise sunay ku tahay mise waa iska mubaax ya qaar ka waxa yuxmalu cala lwujub cinda bacdi asxaabina qaar ka waxa wa waajib ficilka nabiga sala la alay slam faidinaya qaar waxay dhaheen wamin asxaabina man qaala qof yiri asxaabina shaaficida u wadaay sheekh imaam aljuwayri waa shaafici wamin asxaabina waxaa kamid ah man qaala qof yiri yuxmalu cala nadbi sunna lagu xumbaaraya reerkaad markaa u togto wacaashiruuna bilmacruufi bay soo geliye isnadiifi rumayo hagaaji si adiga aad ka rabta yada ayib yuxmalu calaa nadbi bay dheheen qaarkood sunna lagu xumbaaraya wa minhum man qaala qaar yiri baa jira yutawaqafu fiih ma waa laga istaagi leannahu inuu waajib yahay inuu sunno yahay licadami macrifati lmuraadi muraadka ficilka isagaa wax uu tusaayo ma ogin wala tacaarud adila waa iscaaraday adiladii iscaaraday wax hadda daliilahoo raajixa ma hayno marka waxay dhaheen waa laga tawaqufi qowlka tawaqufka waa marjuux laakiin culimada qaar ba waxay leeyihiin masaladan waa tafsiil nabiga alayh salaam ficilkiisa hadduu mujmal qur'aan iyo shay waajiba hadduu fasirayo ficilkaa uu ku fasiro wujuub buu noqon shay sunna ah hadduu ku maala wa salaat ah, salaada tukada nabiga aleyh salaatu wasalaam baa istaagay markaasuu deena ficilkiisi wuu sameeyey salaad si loo tukanayo qaabka uu nabigu u tukaday alayh salaam waxay fasiraysaa amarkii lis amray salaad in la hagaajiyo aqimu salaat marka waajib buu noqon qaabkuu nabigu u tukaday loo tukado waajib bay noqon hadalkiisana waa ku adkeysa luu kamaa raaytumuni usali xajki sidoo kale wlilahi cala nas xujulbeyti dibu wuxuu ficilkiisa ku cadeeyey khuduu canii manaasikakum buu yidhi nabiga ficilkiisa marka in la qaato sida u xaji loo xajiy wajib bay noqonaysa marka saasay qaarka u tafsiiliyeen ayb fain kaana calaa gayri wajhi qurba taqsiimkii aweliga awelkii hore muxuu uqeybiyey ficilka nabiga alay slam ma qurba iyo daaca mise waa hayru qurba hadday qurba iyo daaca tahay ma khaas bay ku tahay mise waa caam haddii ay caam ay tahay ma waajib buu faa'iideyni mise sunuu faaideyni mise waa ka tawaqufnaa intaasoo dhan ba qeybtii hore u ahayd qeybtii hore ah ficilka nabiga aleyh salaatu wasalam hadduu qurbo iyo cibaado iyo daaca uu yahay ayaa loo qeybiyey hadduu daaco yahay ficilka nabiga alayh salaam wixii khaas kusoo aroorayna khaas baa lagu xumbaaya wixii kalena cumuum baa lagu wadaya laqadkaa lagu fi rasul marin dayb ma waajib buu faa'ideynayaa qaar waajib bay dheheen qaarna sunna qaarna tawaquf bay dheheen laakiin asaxiix waxa wey in la tafsiiriyo waxa uu ficilka nabiga ku cadaynaya la fiirinaya ficilka nabiga wuxuu ku cadaynaya waajib hadduu ku fasiraayo waajibkiibuu raaci hadduu ficilka ku fasirayo sunnana sunnu raaci waxaa u timaadaa qeybtii u horeysay oo laba u qeybiye ficilka nabiga qeybteedii labaad qeybteedii labaad oo waa maxay fain kaana hadduu yahay ficilka nabiga calaa gayri wajhi اqurba dhawaasho ilaahay loogu dhowaanayo wa aacati aaca waxaan ahayn cibaado iyo aaca looma samaynayo nabiga alayh salaam marka ayadaa hadday tahay ficilku fayuxmal waxaa lagu xumbaaraya cala alibaaxati wax iska banaan inuu yahay baa laga xumbaari fii xaqii nabiga alay slam markuu samaynayna mubaax buu sameeyey wa xaqina annaga haddaan ku dayanana mubaaxun baan samayna haddaan ka tagnana laysa calayna itm wax dembi anoo saara Ah, wixii uu nabigu u sameeyey cibaada la-aan dhaacaba uma sameyn uguma talagelin muxuu u sameeyey wuxuu u sameeyey waa shayska jibilli ah qofka bini aadamka inuu istaago inuu fadhiisto inuu saaxdo ya ah, inuu qabaysto arrimahaas dhan bini aadamka yani waxyaalaha uu iska iska sameeyay kamid tahay jibiliga ee ilahayba subxaana wa tacaala ku khalqay ku abuuray inuu cunto cuno ah, caad ahaan buu usameeyey waxaa caadaadka dharki la xidho cumaamad buu nabiga xidha alayh salaatu wasalaam carabta jaahiliyadiina way xidhan jireen islaamka kasoo galana way xidhan jireen cumaamadda way xidhan jireen khamiiskay xidhan jireen dharkaasa way xidhan jireen wax sunno iyo waajibah oo gaar aho mare xidhatay ama cad ama guduudan ama madow oo ajirood ka helaysa miyaa jirta ma mararka qaar way jiraan bacda nusuus oo taqyidinaysa khasisaysa albis hiyaaba eh, eh, eh, kaana xabu hiyaab ila rasul alqamiis uu jeclaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam ama albisu hiyaam albiid wakafiru hiyaam mawtaakum dharka cad xidha dadkii dhintayna ku xabaala lakin inayna amarkaasi waajib ahayn nabiga aleyh salatu wasalaam cumaamad madow buu madax ku duubtay maalintii fatxuma kala furinay dhar cagaara akhdar waa xidhay rasuulka dhar guduudan buu xidhay oo uu isku joog ah xadiidka abi waheyb abi juxayfa kii lahaa marow kaga quruxsanaa nabiga maalkan aleyh salaatu wasalaam waxaasoo dhan waa shay iska caadaa wey shay caada wey laakiin shareecadu waxay u samaysay quyuud iyo shuruud iyo dawaabit shuruud bay u samaysay dharkaas ka dhar ahaan way xelan kartaa maradaa cad taa madow taa guduuda taa cad way xelan kartaa ayib laakiin quyuud baa la raaciyey isbaal soma artid waa la xarimay marada haddaa ragtaa jiidin waxaa la xarimay alxariir ayaa la xarimay waxaa la xarimay alkhuyalaa raga iyo shafeertan iyo kibir ayaa la xarimay waxyaalahaas quyuudda iyo dawaabidda waa la geliyey laakiin ka ahaan iyo nooc cuntada kamida ah, cambula ha tahay aqamindi ha tahay bris haya nooc la cunay nabiga alay isalaatu wasalaam uu cunay haddii laga hadlo ya waa shay cicaada ah waa shay iska jibiil oo ilahay dad ku abuuray wax markaasi mubaaxa ayay noqonaysaayo asagana mubaxaan bu u sameeyey rasulka alayh salaam inagana mubaxaan baa u samaynayna laakiin mararka qaar saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam maxabada ay nabiga u qabaan alayh salam iyo jeceylka ay u qabaan iyo waxyaalaha caadaadka ee nabiga uu jecel yahay ee u jeclaaday naftiisa ay jeclaatay ayuu jeclaan jireen wixi uu naftiisa ay nacday oo iska mubaaxana naftiisa laakiin ay nacdayna waa nici jireen marka qaar walidalika anas bin malik wuxuu leeyahy radi allahu canhu nabiga alay slam waxaan isla cunaynay dacaamka waxaa ku jiray addubaa ah, katiid baa ku jiray ama bocor fa kaana yatatabicu dubaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam bocorku raraacay anas wuxuu leeyahay kama zuulin maalintaa laga bilaabo inaan jeclahay addubaa inaan jeclahay soo maart maxabada nabiga ayuu qabay sala allah alay wasalam xataa mararka qaar ayay waxyaalaha mubaaxaadka ah ee haddii ka tagaan aan waxbaba loo haysanin cibaadaba aan ku salaysnayn ayay samayn jireen marka taa ayadaa min baab almaxaba waa gaara laakiin takliifka marka laga hadlayo ma waajibba maya ma manduub sunno ahoo daliil ku arooray sameeyaa maya waa shay iska caada ah wey ayib laakiin waan sheegnayoo dawaabid iyo shuruud iyo wax jira lagu adkeeyey oo laga ilaaliyey tashabuh bilkufaar iyo isku shabahiin iyo dhinayo badan baa laga ilaalinaya ayadoo asal ahaan aysa mubaax tahay ayib aliqraar dalaalaadka waxaa kamid ah iqraar waxa iqraarta la yidhaahdo maxay kutusaysaa agtiisa nabiga wax lagu sameeyey waxbaa lagu hadlay agtiisaaba lagu hadlay waa ka aamusay nabiga alayh salaam maxay tusi kayfa tatacaamal maca nusuus shareeca ayaa lagu barayaa qur-aanka iyo sunada seed ola tacaamuli seed ola dhaqmaysa axkaamtii fiqigii daliil buu u baahan yahaye daliilka asagaa seed fiqiga uga soo saaran kartaa waa inaad garanayso marka dalaalaadka waxa la yihahdo aliqraar baa kamid a wa iqraaru saaxibi shariica shareecada midka u saaxiibkaa ee loo soo dhiibay sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu qiro cala alqowli qowl hadduu qiro huwa qowlkaasi qowlu saaxibi shariicati buu noqon saaxibu sharica qowlkiisuu noqonaya nabiga agtiisaa lagu hadlay nabigana alay salam wixii la sheegay ee lagu hadlay waa ka aamusay waa qiray halkan waxay lamid tahay nabiga ku hadlay alayh isalaatu wasalaam qowlu saaxibi shariica saaxibu shariica qowlkiisii buu noqonaya isagoo ku hadlay sala allahu aleyh waali wasalam ayb leanna nabiga alayh isalaatu wasalaam ma dhici karto wax hadal munkara oo xumaana oo la sameeyo lagu hadlay inuu ka aamuso ma dhici karto wa iqraarahu cala alficli ka ficli hadduu ficil uu nabiga alayh salaam qirana wax la samaynayona asagoo sameeyey bay lamid tahay rasuulka sala allahu aleyh waalih wasalam a saxaabadii nimankii carabta mxuaa ujeeda xabashidaha ee masaajidka ku ciyaarayay nabiga alay slam waa u qiray iska fiiriyey ilaa uu cumar ka hoskacana ma hadlin rasulka aley salatu wasalaam marka cumar radi allahu canhu uu damca inu canaanto ayaa wuxuu yihi amna ya bani arfida arfida ayib xeeradiisa waxaa lagu cunay aleyh salaatu wasalaam adab sameen mansilguley waa fiirinaya rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka iqraarta loo soo dalishadaa iyaduna wa iqraaruhu qiridiisa cala ficli ka ficli wamaa fucila wixii la sameeyey waa suuro kale saddex suuru sheegraba wuxuu qowlo agtiisa lagu sheegay wixii ficil agtiisa lagu sameeyey waxaa iyadana jirta wamaa fucila fii waqtihi ahdigiisa iyo zamankiisa wixii la sameeyey fii gayri majlisihi meeshuu fadhiya meelaan ahaynna lagu sameeyey wa calima bihi laakiin uu ogaaday in la sameeyey oo walam yunkirhu uunan inkirin fa xukmuhu kaa xukunkiisu xukmu maa fucila wixii la sameeyey buu lamid yahay fii majlisihi meeshuu fadhiyey war baa soo dhacay saxba waxaas sameeyeen kuwa waxaasay ku hadleen laa yusaliyana axadun ila fi bani qurayda ayuu nabi alay slam markaas qaar dhexda iskaga tukadeen qaarna bani qura bay ka qabsadeen warkii baa soo gaaray nabiga alay isalatu wasalaam soo maarti marka waxba ma inkirin rasuulka sala allah alay wasalam iqraar waay waa iqraar ayib eh, iqraar bay lamid noqon kuna dabaxnaa farasan fii cahdi rasuuli lah sal slam faakalnaa laxmah asma bint abibakr faras baan intaan gowracanay xilligii nabiga yaan hilibkiisa cunnay nabigaan loo jeeray xilligii nabiga may tiri sal l slam marka wixii uu nabiga ogaado ama uu maqlay loo sheegay samayn la sameeyey ama ficil lagu sameeyey isagoo amray ama ku hadlay bay lamid tahay lakiin culamadu waxay hadal geliyaan wixii waktigiisa la sameeyey laakiin inuu ogaaday aan la ogeyn oo uu ka warhayey rasulka alay salatu wasalaam inuu ka warhayey oo ogaa lama ogo waqtigii nabiga dhexday alayh salatu wasalam ka waran qaar waxay leeyihiin taa iyada lama dhigi karo xadiid ha nabiga looma koryeeli karo lama dhigi karo nabiga alay slam qowlkiisa iyo ficilkiisa bay lamid tahay inuuna ogeyn baaba dhici karta qaar waxayna maya meesha waxyi baa degaya waktigii tashriica lagu jiraa nusuustii iyo adiladii baa degaysa wixii muxaram oo shareeco oo qararin oo la sameeyey xilligii nabiga alay slam naskaa caddaynayay walidaalika saxaabada nabiga alay slam waxay dhaheen casligay u daliishadeen kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil bay dhehen soo martid a ah, qur-aanka waa degay annagoo qur-aanka degaayaan iska siibi jirnay casli samayn jirnay walow kaana shayan yunhaa lanahaana alqur'an bay dhehen qur'anka laga reebi lahaa marka iyaduna waxay lamid tahay iqraarkaasay lamid tahay annasku naskii buu kamid yahi yuu asaga kusaabsan yihi nacam nusuusta shareecada marka lagu camal falayo waxay u baahan tahay nasku inuu yahay nas muxkam ah oo shaqaynaya oo macmuul ah mar waxaa jirta naski uu joogo aayad qur-aana weeye laa gubaara fiiha wax ah, aayad qudciga mutawaatirka maca dalika laguma camalfalayo xadiid baa kana laguma camalfalayo waxaa dhacay waa la nasakhay aa lgu leey markaasaad oo la tacaamulina nusuusta ayadana kamid tahayo kala baro naasikha iyo mansuukha si aadan waxa la nasakhay oo mansuukha aadan ugu camal falin ama dadka aadan ugu sheegin ama adan ugu xukumin haddaad qaali tahay aad qadahi ugu xukumin wuxuu leey marka wa ama nasku nasakhi tacriifkiisi buu ku bilaabay wuxuu ku leeyay famacnaahu luqatan alizaala macnihiis waxaa weeyaan alizaala wax la zuuliyey yuqaalu waxaa la yidhahdaa nasakhat shamsu qoraxdiiba waxay zuulisay adilla hooskii idaa azaalatu markay zuuliso lafdigaasna qur-aanka usoo aroorayoo fayansak llahu maa yulqi shayطaanu yansak llahu maxaa loo odaa yuziil ilahay wuxuu zuulinaya azaala wuxuu zuulinayaa naska macnaa izaala wey wa waxaa la yihi macnaahu macnihiis agga luqada annaqlu baa loola jeedaa wax la naqliyo lasoo guuriyey waxaa laga keenay min qowlihim hadalkooda ay dhaheen nasaktu maa fi lkitaab wixii kitaabka ku jira o dhan baan soo naskiyey ey naqaltu waan soo guuriyey oo soo naqliyey inaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun nastansiku ey naktubu wananqul ah, waxaa naqlinayno qorani taa waaska luqadii waxaduhu tacriifkiisa xad macnaha mafhuumka iyo tacriifta ayaa loola jeedaa waxaduhu ey tacriifuhu naskiga tacriifkiisa iyo macnihiisa iyo qeexidiisu huwa naski waxaa la yidhaahdaa alkhiطaab اdaalu khiطaabka aayadda ama xadiidka khiطaab la yihahda addaalu tusaaya calىa rafci اlxukmi xukun koryeelidii xukunkii athaabiti sugnaa bilkhiaabi khiaabkii ku sugnaaya daliilkii iyo naskii almutaqadimi horeeyey alaa wajhin buu ku koryeelayaa calaa wajhin wej buu ku koryeelayaa midkan dambe lowlaahu hadduunan asagan dambe ahayn lakaana u ahaan laha midkii hore haabitan mid sugnaada goormuu marka tuulayaa maca taraakhiihi midkan dambe waa inuu ka dambeeyo canhu midka mutaqadimka ah markaasaa ka mutaakhirka wax rafcin karaaye tacriif dheer oo awiila ah wey soo maartid tacriif dheera ah, tacriifkan asaga waa la dhaliilay waxaa lagu dhaliilay saddex dhaliilood ayaa lagu dhaliilay ko waxay leeyihiin dawiil adheri kitaabkan mukhtasar weeyaan wax yar oo rumuusa gaagaaban oo la xifdin karaa la reebay sheekhu raxmatullaahi caleyhi waxaa jazaahu llahu khayran waa dheereeyey ayib ah. taa waa midda koobaad mukhtasarka munaasab oo ma aha gaaban in saa loo dheereeyo ta labaad waxay leeyihiin meeshan tacriifu naski kuma ma jirtaba tacriifkan tacriifu naqsi maaha waa tacriifu naasiki kii wax naskhinayey ama aayadaha ama xadiidkaha wax nasakhay wax nasakhay kana hadda la tacriifiy mooyeene naskii lagama hadlin hadda fiiri huwa alkhitaabu daalu calaa rafci lxukmi thaabit huwada xagee ku noqon aayadii bay ku noqon sooma wax wax nasakhay waa aayadii iyo xadiidkii sooma kaas hadda laga hadlaya naasikhi baa laga hadlay naskhi lagama hadlin waa dhaliisha labaad weye dhaliisha saddexaad waxay dhaheen tacriifku waa hayru jaamic tacaariifta waxaa la rabaa inay noqdo jaamic maanic waa inuu jamciyo wixii maxduud ahay la tacriifinayey ajsaadiisi atraaftiisii waa inuu yahay maanic bidukhuuli hayr waxaan ajnabi ka ahna waa inu meesh soo gelin wix laga waxaan in tacriifinin marka maanic ma jaamic maaha bay leeyihiino muuna sheegin naskigi naska wuxuu qaybsamaa nasku lxukmi iyo nasku lafdi buu qaybsamaa waan arki doonaa halkan hadda wax lafdi ama ku jira lafdi muun ka hadlinba wuxuu ku yiri un eh, huwa alkhitaabu daali calaa rafci lxukmi xukun la kor yeelay lafdiga hadduuba joogo ma noqon kara miya wax la nasakhay ha marka wuxuu ka hadlay naskiga labadiisa qayb mid kamid oo ah naskhu alxukmi ee naskhu lafdi lafdiga lagaba saaro qur-aanka kuba jirinba meesha muna tariifinin muna tacriifinin saas darteed ba waxay leeyihin tacriifka mukhtaarka ah ee naskha waxaa weeye rafcu xukmi daliilin sharciyin aw lafdihi bikitaabi bidaliil min alkitaabi wasuna bidaliil min alkitaabi wasuna rafcu rafcu xukmu daliilin sharci rafcu xukmu daliilin sharciyin xugun sharci ah in la kor yeelo waxaan ujeeda daliil sharci ah xukunkiisi in la kor yeelo oo amase lafdigu lafdigiisi baa la kor yeelay maxaa lagu kor yeelay bidaliili min alkitaabi wasuna intaa kusoo koob rafcu xukmi daliilin sharciyin aw lafdihi bidaliilin min alkitaabi wasuna intaas kusoo gaabiyeen lakin ku noqona midkan hadda waa ya dheeryahay tafsiirkiisa waxaduhu uu kuri musanifka nasakha xadkiisa hadda naasikha mahenaaye huwa naasikh waxaa la yidhahdaa alkhitaabu khitaab daliil nas aayad addaalu tusaaya calaa rafci lxukmi thaabiti xukunkii sugnaa koryeelidiisu kutusaya khitaabkan muxuu ku sugnaaya midkan sugan bilkhitaabi lmutaqadim khitaab qur'aan ama sunno ah oo waxyi ah oo horeeyey mid ku sugnaa ayuu midkii dambe koryeelaya calaa wajhi minuu ku koryeeli lowlaahu midka mutaakhirkaa hadduunan ahayn lakaana wuxuu ahaan lahaa midkii mutaqadimkaha ee la kor hadda thaabit mid iska sogono meesha fadhiyu ahaan lahaa maca taraakiihi waxaa shardi a inta wuxuu ku maca taraakiihidan annaasikh walmansuuq ayuhuma yajibu an yakuuna mutaakhiran kee inuu dambeeya la rabaa ya naasikha raba inu dambeeyo a naasikha raba inuu dambeeyo marka wuxuu ku maca taraakiihi taraakhiihi annaasikhi naasikhu waa inuu ka dambeeyo kadib dhaco canhu can ilmansuukhi midka la nasakhay ee xukunkiisa la kor yeelay waa inuu kadib dhacay xagga zaman ahaan zamanka laga hadlaya ee maaha tartiibka suwarka iyo qur-aanka maaha qur-aanka kariimka waxaad arkaysaa aayad naasikha ah oo xagga tartiibka ka horeysa cafwan aayad naasikha ah oo tartiib ahaan ka horeysa sax weeyaan mansuukhadii ka horeysa mansuukhii baa dambeeya tartiibka naasikhina waa horeeya waa xagga maaratay tartiib ahaan wey agga tartiibka laga hadlayo lakin tanziilkan ka hadlayna dejinta lasoo degay waa inuu naasika dambeeyey mansuqan u horeeyey ah, wاladina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wa cashra ayaddaas ma naasik ba mise waa mansuq naasik waxay nasakday wasiyata liazwaajihim mataacan ila alxawl ayay nasakday kee horeeya tartiibka marka arbacata ashhur intaa horeysa taas xagga tartiib ahaan ku horeysa marka taa dhib ma laha agga qur-aanka tartiibkiisa ee waxaa laga hadlaya yaa soo degay horeeyey wasiyata liaswaaji min mataac alxawli baa horeysay midkan kale ayaa dambeeyey aqsaamu naski biictibaari lmansuukhi nasakha qeybuu qaybsamaa ictibaaraad marka dhinacya laga fiiriyo ictibaarta koowaad wuxuu ku yidhi mansuukhan la nasakhaayo marka laga hadlayo midkan la nasakhaayo marka laga hadli ayaa qaybo u qaybsamaya wuxuu leeya yajuusu waxaa banaan nasku rasmi rasmi wuxuu ka wadaa lafdiga lafdigii in la nasakho wa baqaau lxukm xukunkiina uu baaqi yahay aayaddii qur-aankeed kuma jirto lafdigan ayad noocaas xukunkiina waa lagu anfalaya waa lagu dhaqmaya ah, taa waa banaan tahay ayaddii ku saabsanee rajmiga aayat rajmi ayaa loo soo dariishadaa ashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma nacam aayaddaas lafdigeeda qur-aanka kuma jirto xukunkeedii laakiin waa lagu camalfalay saxaabada nabiga alay salatu wasla nabigaa dhaqangeliyey rajam alyahuudiyeyni wamaaciz alaslami walmar'a aljaqamidiya intaba ayb saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalamna waa kii ay ka hadli jireen cumar radi allahu canhu u dhihi jiray waxan ka yaaba inay dhahaan dadka qaar naska qur-aanka kama helayin oo baadiyoobaan calaa kulli marka waxa wey nasku rasmi lafdihi in la nasakho wa baqaau lxukmi wa nasku lxukmi xukunkii inuu la nasakho wa baqaau rasmi wa cagsi xukunkii umaa meesha lagu camalfalaya aayaddii lakiin lafdigeeda meesha kugu jirtaa lafdigeedi meesha ayay ku jirtaa maxaa kamid a aakhiru mithaal hadda aan sheegna muxuu ahaa mataacan ila xawri hayra akhraaj wasiyatan liazwaaji mataacan ila xawl aayadda hadda macmuul ma aha lafdi ahaan saasay leeyihiin xugun ahaan lakin laftigeedi waa baaqi maxay faa'ideyneysaa waxay faa'ideyneysaa qur-aanka ajirka laga helo halkii xarafba bacashar baad ka helaysa toban ajir baad ka helaysa salaadana way ku tukan kartaa salaadana way ku tukan kartaa laakiin hadda xukunkii ayaa la nasakhay ayib waxaa kale oo jirta oo musanifka raximah llah u shegey kutubta kalena ay sheegaan naskhu الrasmi wاlxukmi macan in lafdigii iyo xukunkii labadaba la nasakho mithaaluhu الرضاع xadيثka cائشha رضي الله عنه kاna فيma نزل من القرآن عشhر رضعاaت معلومaaت يحarimna cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo hadday ilmaha nuujiso ayaa wax xarimaya aayad noocaas hadda qur'anka nagu jirtaa maya xukunka ma xukun shaqeynaya oo toban nuugmo maa shardi ah maya shan baa shardi ah shan bes lafdigiina waa la nasakay xukunkina waa la nasakay maxaa lasoo reebay aayad kale ayaa lagu nasakhay markaasaa aayaddii kale lagu nasakayna lafdigeeda haddana la nasakhay xukunkeeda lasoo reebay khamsu rabacaatin macluumaatin yuxarimna baa soo degtay aayad bay ahayd lafdigeedii baa la nasakhay xukunkeedii laakiin waa baaqi oo hooy islaantu ilmaha ayna dhalin markay nuujiso shan nuugmo ayay hooye u noqonaysa axkaamtiina ka ratibmaysa khamsu rabacaat awa daliilkii aayaddan khamsu rabacaatin maxay tahay aayaddan waa aayad lafdigeeda la nasakhay oo xukunkeedina uu baaqi yahay xukunkeedina uu baaqi yahay halka markaa saddexdaas qaybood buu qeybiyey qayb kalu ah haddana qaybiye wuxuu ku yidhi wayanqasimu nasku ilaa badelin wa ilaa gayri badelin ah. naski wuxuu qaybsamay in waxaan intii la nasakho bedelkiisana wax kale lagu bedelo iyo shay intii la naskhaa bedelkiisa waxbaba la keeninba wanasku naskh ilaa badelin wax lagu bedelay wa ilaa gayri badelin mid kale aan waxba lagu bedelin a ah. taasuu marka ka marka naskun ilaa bedelta waa fara yahay adee ladii twafaa arbacata ashhurin wasiyat azwaaji mataac xool waa lagu bedelay arbacata ashhurin baa lagu bedelay cashru radacaatin maxaa lagu bedelay khamsu radacaatin baa lagu bedelay nacam toban inaan lala dagaalama gaalado laiska celiy maxaa lagu bedelay labaa lagu bedelay kaas waa badan yahi isaga annasku ila albedel laakiin annasku ilaa gayri bedelin taas ayay culamada qaar waxay leeyihin ma jirta wax jira maaha lakiin qaar badan baa waxay qabaan waa jiraa aayadda waxay usoo deliishadaan fi suurati almujaadila oo ida najaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa markaad nabiga alay slam la faqaysaan ama hani ama faqiir caan bay ahayd nabiga alay slam marka nabiga alay slam faqi iyo hadalkii iyo marka umuurihii caamkaa laga mashquuliyey yaa waxaa la yidhi mar allaala ninkii nabiga u tegi rabo xogow sadaqaha sii horumarsado waxa sii dhiibo ha dhigo nabiga meeshuu raba ha ku bixiye sadaqa la yihahda sadaqa nabiga ma cunay ma cunay waxaa la yidhi geey sigi waa la nasakhay ashaqtum an tuqadimu bayna yaday ajwaakum sadaqaat bay waa la nasakhay lakin maxaa lagu bedelay wax lagu bedelay lama sheegin shay lagu bedelay lama sheegin waa laga nasakhay iska dhaafa la yidhi culeys bay inuu noqotay sida kale un iskaga cibaadaysta marka halkan waxay dhaheen naskun ilaa hayr ilaa hayri bedelin dayib taqsiim kale ayaa jirto ah annasku ilaa maa huwa aklad wa ilaa maa huwa akhaf in la nasakho ilaa maa huwa aklad marka khafiifki baa la nasakhaya shay la haystay oo fududaa ayaa la nasakhay maxaa lagu nasakhay ilaa maa huwa shay aqladu ka adag kii la nasakhay la tuuray mid ka adag baa lagu bedelay wa ilaa maa huwa akhaf ama ma ahe shay afqaloo culus baa la nasakhayoo ilaa maa huwa shay baa lagu bedelay akhafu ka fudud waxaa kaloo iyada jirta wa ilaa badelin musaawin mid lamid ah lagu bedelay iyada jirta ku darso wa ilaa musaawin a wa ilaa badelin musaawin saddexdaas way noqdaan haddii shayga la nasakho isagana la nasakhay wax ka fudud waa lagugu bedeli karaa ma ahe wixii lagaa nasakhay ayaaba fududaaye mid ka culus baa lagugu bedelay ma ahe wixii lagaa nasakay iyo waxa lagugu bedelay waa isku kaa adiga samaynteeda inaad adi samaysa laga hadlaya ajirka iyo hawaabka si kala qiim badin lagama hadlayo adiga xaggaada marki laga hadlayo waa isku kaamid mid ah, markii la yihahdo annasku ilaa ma huwa aklad mithaaluhu muxuu yahay soomkii bal ha ah soomka muxuu ahaa marka hore maxaa waajib ahaan jiray soom yoomu yoomu caashura soomeen caashura soomka waajib ahaan jirta waa hal maalina maxaa laisku waajib yeelay ramadaan kaa culus marka ila min aqlad ba lagu dhasakay wax ka culuso ramadaankiia ah. ramadaanka laftirkiisa ninkii kari kale intuu wax iska bixiyo ayuu iska afuri jiray waa la nasakhay aladiina yuduqu fi acaam miskiin baa layidhi waa la nasakhay oo maxaa layidhi faman shahida minkum shahra falyasum baa layidhi cunto dambood bixin kar dambana soom adiga adigaa laga rabaa ayaa layidhi ilaa ma huwa aklab waxaa ku timid annasku in lagu nasqo ilaa ma huwa akhaf wixii adiga muxuu ahaa aadaysatay baa aqlab ahaa cuslaa ilaa maa baa lagu nasakhay akhafo ka fudud mansuuqii wax ka fudud baa lagu bedelay maxaa kamid a in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn tobankii gaal hal qofoo musa hortaagnaa soo ma oo la yidhi iska celi ka cararin markaasuu ilah wuxuu alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatayni wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni biidn illah soo maart laba labo iska celili hal labo ah gaala ka cararina marka waxaa weeyaan min alafqali ila alakhaf kii cuslaabaa la nasakay kii akhafkaabaa lagu bedelay ayaa lagu bedelay ayib wa ilaa musaawin soo ma minta saddexaad nooca saddexaad mid lamid ah qibladii baa kamida ah. istiqbaal qibla xageed u tukan jiray nabiga toddobiyo toban sano cafwan toddobiyo toban bilood markuu madiina nabiga alay slam yimid wuxuu u jeesan jiray u tukanayay ilaa bayt lmaqdis sooma toddobiyo tobankaa bilood markaasaa deena la nasakhay oo waxaa lagu bedelay kacbada kaana mogta waxaa weeyaan waa nasku sunati bilqur'aan nasku sunati bilqur'aan in baytulmaqdis loo tukado aayad quraan kama hadlin aayad quraan kama hadlin baytmaqdis loo tukado xadiid buu ahaa markaasaa aayad qur'aan fawali wajhka shadr masjid xaram baa lagu nasakhay ayb naska marka hadda waxaan ka hadlayn waxaa weyaan akhaf iyo afqal kee culus kee fudud inaad baytulmaqdis ujeesato iyo inaad kacbada ujeesato kee fudud waa isku mid adi ah, agga ujeeso ama agga ujeeso waa isku mid ajirka baa kaa badnaa baytulmaqdis iyo maka iyo kacbada kacbada ka fadli badnaadaane lakin ficil ahaan adiga takliifka iyo mukalafka waa isku kaamid isku kaamid wey wailaa bedelin musaawin marka saddexdaa nooc bay uqaybsamaan marka culayska iyo fudeedka laga hadlaayo ay uqaybsamaan intaasoo qaybood buu kugu qaybiyey raximah llah taqsiimka u dambeeya ee naskha la qaybiyo anwaacu naski biictibaari naasikhi baa layihahda waxaa la yidhaha anwaacu naskhi biictibaar annaasikh midka wax nasakhayo marka laga hadlayo meeqa nooc baa wax nasakhda wayajuusu waxaa banaa nasku lkitaabi bilkitaab in qur-aan qur-aan lagu nasakho miaaladeeda soo ogaana inta hadda aayadaha sheegayo dhan baa ka mid a aayad aayad lagu nasakhay wa nasku sunati sunna in la nasakhaa banaan bilkitaabi kitaab lagu nasakho ah, xadiidkii baa la nasakhi waxaa lagu nasakhaya aayad qur-aan lagu nasakhaya Ah. ayad quraana ayaa lagu nasakhi ayib maxaa kamid ah de waxay ahaan jireen markay markay markay bish ay ay sooman yihiin ayagoo sooman qabalka hadduu dhaco haddayba saaxdaan hadday saaxdaan khalaas bay ahaan jirtay a ah. cunto dambe ma cuni suxuur ma jirto ma cuni adoon intaadan saaxanin cunto cun afur haddaaba saaxato habeenkaas iyo barrio kuso daba qabanaysaa sunnaday ahaan jirtay xadiid bay ahaan jirtay sooma waa xadiid xadidkii aayad baa naskday uxila lakum leylata siyaam rafadu ila nisaa'ikum uma atimuu siyaama fakuluu kuluu washrabuu xataa yatabayana marka cunaa la yidhi ila leyl muxuu ahaa xataa yatabayan lakum alkhayd alabyadu min aswad cuntada wadaa la yidhi cabitaanka waxaa la dhahaa waa nasqu sunati bilkitaab wabisunna bisunna waxaa laga wadaa nasqu sunati in sunna la naskho bisunati sunna lagu naskho xadid xadid lagu naskhay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha soo maarti nahaytukum waa kii hore ficilka hore shaqeylahay inaan qubuurta la aadin maxaa lagu nasakhay fazuuruuha waa lagu nasakhay waxyaalaha nasakha lagu ogaaday kamid tahay inuu nas ku yimaado nabiga alai kuntu nahaytukum an ziyarati lqubur fazuuruha waxaa kamid ah alaanada dambe waxaan inuu dambeeyey ka dambe alaanada ayaa dambeeyeyoo kii hore nasakhaya kii hore nasakhaya aqwaasha saxaabada kamida kaana aakhiru lamrayni min rasuli sal slam tarku lwuduu min masati naar waxyaala nasakh lagu ogaaday kamid tayib wayajuusu waxaa banaan nasku lmutawaatiri bilmutawaatir in mutawaatir mutawaatir lagu nasakho mutawaatirka waxaa soo galaya qur'aanka iyo qur'aanka lagu nasakhay waa mutawaatir waxaa soo galaya axaadiista mutawaatiradeeda axaadiis mutawaatiraha lagu nasakhay ayaa soo geli wa nasku alaaxaad in axbaarta aaxaadda en mutawaatirka gaarsiisnayn lagu nasakho bil axaad aaxaad xadiidka aaxaadda en mutawaatirka gaarsiisnayn xadiid isagoo kale waa lagu nasakhi karaa wa bimutawaatir waa lagu nasakhi karaa aaxaadda mutawaatir waa lagu nasakhi karaa laakiin mutawaatir aaxaad ma lagu nasakhi karaa maya buu ku leeyahy wuu diidi doonaa wuu diidi doonaa wuxuu ku leey walaa yajuuzu ma banaana nasku lkitaabi bisunna in kitaab sunna lagu nasakho aayad qur'aanah in xadiid lagu nasakho ma banaana buu kuleyahy walaa yajuuzu madhab shaaficiyi imam shaafici raximah llahu tacala qaar culamada kamid way ley haduu mutawaatir yahay waa nasakhi karaa wala almutawaatir bilaaxaad ah, axaadiis mutawaatira ah khabaru laaxaad oo cilmi iyo dhani faaideynay dhani faa'ideynaya mutawaatir cilmi yaqiina faa'ideynaya ma nasakhi karo maxaa sababtu ay tahay haddaad tiri uu cileeyo xukn liana shaya shaygu yunsakhu waxaa uu lagu nasakhaa xukunkiisa lagu koryeelaa bimilihi wax isagoo kale la darajo ah wa bima fa huwa aqwa minhu wax ka xoog badan oo ka koreeyana waa lagu nasakaa marka inay isku guraad yihin aayad iyo aayad yihiin ama aayad mutawaatir iyo mutawaatir ama axaad iyo axaad ay yihiin iyo mehe aayad quraan inay nasakhdo ka koreysa xadiidkii ka koreysay inay nasakhdo ayadana mutawaatirkii koreeyey inuu axaad nasakho labada waa suuragal laakiin midkii hooseeyey inuu midkii kore nasakho taa ayada ma dhici karta saas leey darshadada ma nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayri minha aw miliha bikhayri minha marka seed aayad quraan intaad u nasakdo aad xadiid udhihi kartaa wuu nasakay xadiidka iyo quraankana quraanka ka khayr badan naati ah, ah, bikhayrin minha baa tiri iyuu aayadda tiri quraanke marka halkaasi qaarkood dalishalaya lakin nizaaciyo dood baa ka taagan fuqahada iyo isku hayaan kitaabka mukhtasar weeyaan intaas iska soo gaabanayna wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalama calaa nabiyina moxamed